alxadيث الخamis caشhرa xadيثki toman ishanaad marwiy may la wuriyey an abi hurayrata radi aلlahu taala canhu abi hurayra may lakuriyey ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qala rasulka nika gooli man kana man of al ofki kana huwa man kahaaday yumin ini rumaayo bilahi ala rumeeya haadi alyawmi maalin rumeeya haadi yoonkaas o alaakhiri dembi rumeewhaadi falyagul huwa mankaasi kagoloy khayran kheyri kagoloy aw mismeliasmuti amusoy waman gofal gofki kaan ahaaday yumin huwa mankini rumaayo bilahi ala rumeewhaadi walyawmi maalin yoonkaas o alaakhiri dembi rumeewhaadina falyukrim huwa mankaasi karaamoyoy jaarahu jaara man manka derisihi karaamoyo waman gofal kaana huwa manka haaday yuminu ini rumaayo haadi huwa manka bilahi ala rumeeyo walyawmi maalin rumeeyo yoonkaas o alaakhiri dembi rumeeyo haadina e falyukrimua manki karamoy layfah layfa man mankaas martidiisi karamoyo <clears throat> rawaama wuriy xadidka albukaariyu imaam lbukaariya weri o muslim o muslimna weri can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu tarjumadiisa nin hormartay iwalikataclogaaw ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam <clears throat> qaala rasuulka may ka golay man qof ala qofki kaana huwa manka haaday yu'minu huwa manka ini rumeeya haad bilaahi ala rumeeya haadi yani wa kay walyawm laakir yawm laakir meoha yani man kana yuridu kamaal limaani iman shayni kamil nagadfadaw bilahi walyawm laakir rumey yawm lqiyaam la rumeeya iman shay ka kamil nagadfadaw lanki iman shayba kamil eho saas oo kale yani wa kay kasifaysa falyaqul yaroy khayr han walaka golaw khayr hagan aw me maha hadii khayran kahadalaan liyasmud iamusay laamlamr halaam falyaqul kagolay khayran khayrka golay wala iska hadlaw khayr haaden yani wa kay walmacnaa maybua falyafcal ficaala lmu'miniina mu'miniinta alkaamiliina fi iimaanin han imansho kakaamilowan afcaaliyo hisameeyey oo may dadka imaanka kakaamilowe min gowl lkhayri kheerka goolan eh wahuwa kheerka goolaw maybua maa fihi hawaabun waliba hawaabka jaro kheer kheer inika goolan kheerka goolay asamtu nusun maybua ha falyasmud i aamusaytum anaa asukuutu cama laa khayra fihi wali kheyranka jarnena ku aamusay kheer walanka jarma hadhaha gale xaaramti hadhaha galaayan ku aamusay makruhi hadhaha gale ku aamusay bal wacan ilmubaahi hataa aylan hataa walmubaax hadal mubaaxasko heo kheer n lahayn hataa ku aamuso lilimay walay kan mubaaxga hoob hadalka badida naftis may jiidey makruh iya dadan jiide may kala dadan jiidey xaarama dadan jiide waayo mana ahay saasu lamadaasoy wacalaa taqdiirin anahu laa yujiru ilayhima hati hataa kheer mubaaxga ka hadalaas kheyrkiinka jidnadon hataa waktiga koo kalaawa maala yani waha hadidna mahnin hormari min min xusni islaami lmari of islaan shay wanaag shay may kumid aha tarku tarkulmari maragini kutaba ma kutaba laa yani huwa maraginiga sidaana ma hadiski hay may lere insaanka ini yani waa kay ini ishadal iyo ini aamuslamadaas ay nagade ofka bin aadamka ini ishadal ini aamuslamadaas ay dhaxeeya hadii ishadalo walaw sakadl khair nagadan faide faidi hele waa adunya akhira faide ama hadii sa hadlo walaw sakadl shar nagadan khasaare lilay mana hadii su aamuso sumug eroon walaw suka aamusa hadan ma ingibsamaaya ini shar ku aamus shar hoob ku aamus faide ini khair ku aamus khair hoob ku aamuson khasaare mana kolkan qofka kalaam shaydatis falahu fi kalaamihi wa sukutihi ribxaani kalaam sha i aamusow shay lama fayidi ku hele waana ini hasarsado fayle asa lama khasaar kalaam shay i sukuut shay dhatisna lama khasaare ka jaraan ini yoona kureer toomo fayle mana ooba hadalaas kheer ka hadal ooba aamusaason sharku aamus lama fayid waay hoob hadalo sharka hadal hoob aamuso yani walaad ku aamusti yani waa kay hadalo sharka hadal yani waa kay saas waay may nagadaas yani ama kheer ku aamus lama khasaaroyon khera ku aamus ama khera sharan ka hadli khera ku am yani wa kay saas wa may ku aamustay geeki shara ku aamusti kheerna ka hadli lama faido yani saas wa may sheegana culamada qaar kalaamka bini aadam ka hadlaaw afar dheebood intin diibsamaaw dararun maxlon dhib oo bese dhib kalaam oo dhiblay eh iyo nafcun maxlun kalaam oo usun faa'iido bereertila eh dararun wamanfacatun kalaam oo dhib iyo nayaw intifaac oo anfacow waana ka anfaca waana ka dhibow iyo kalaam oo nayaw dararna an hayn maana anfacaan afartaas qeybooda kalaamkan qeyb samee kolkan kulli may la dhaha man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyagul khayran aw liyasmud lah dhaha galaaya laabuda kolka yani saas way may laabudaha min asukuti canhu kan oo manfac gan lahayna ini ku amustabon wa wakadalika ma fihi dararun wamanfaca hadalki oo dhib iyo new dheefi jarton ku amustafayle walimanfaci lurn lahayna walmanfaca addunya iyo new lur walban lahayna hadal ana waaba fudol bu hadal dheeraade bu ini alka mashgulo zimanka walhalaaya ku mashgulon khasaare ceentiya kalku afarti kala mekin heri falaa yaba ilaa qism raabic qismiga afaraad lekin heri wahuwa nafcu lmaxdu kan eh hadal oo hoob hadaloob nafi dareeraw le kaas lekin heri wa fihi kadarun manah yani wa kan nafcaga ee khaaliska eh naftis kadar iya kasugan kalaamka may welay dembi walka jar istutus iyo cujbahoobada samayta dembi kuhelaas naftis kan nafco e naftis may failahareed inti taasan dhugo xadis kalen may kusugnaaday rasulka meeray sala allahu alayه wasalam alaa unabiukum biamrayn lam waraadsin kusheekoyey khafiifayni fudfudud lam yalqa laha lam yalqa yani wa kay yani wa kay lam yulqa laahu alla lanlakulomaan bimitlihimaa lamadaas oo kale lam aramood oo fudfudun oo ilaahay lanklakulamo yani lanlakulomaanahanas oo kale lanlakulomaana siin sheegay nin sheeg markila rasulka meeray sala allahu alayhi wasalam assamtu wa xusnu lkhuluq inaad aamusto oo sharti ku aamus dabaaca faylana dadka kala dhagantu luqmaanulxakiim unogshay indardaarmo meeray low kana alkalaamu min fila kana sukutu min dahabin eri hadii kalaamka fila hadalka ad haata fila oo kalan qiimo badan yi aamusow ye yani dahabka qiimo badan eri mana macnaha maylingla jeeday sida cabdullahi bin mubaarak fasri low kana alkalaamu fi daacati illaahi hadal oo ilahay daacadiis adoo kasugunta hadi min filatin nagado lakana sukutu can macsiyat illahi ilahay macsiyadiisa kuamusoon min hebinganagdaaseri saasa fasirseeto wama axsana qawlu bacdihim bacdigooda goolkooda may wanaaji wama axsana qawla bacdihim qaalu mayreen sukutuka xirmaanum faqultu lahum ma qadara allahu yatini bilaa nasab walaw yakunu kalaami xiina anshurhu min alajayni lakana samtu min dahabin sukutuka aamusowka xirmaanum wa yare qaalu dadkama yareeno qaaluu sukutuka xirmaanum fakultu lahum ma gadar allahu ya'tinii bilaa nasabin qaaluu dadka ma yareeno sukutuka lan yahow aamusawka xirmaanungu dantama helaaso dantama dirasoob aamusnaatasa yaren fakultu anina lahum linnaasi may ngaray ma gadar allahu ilahay wali gadari ya'tinii inkooye bilaa nasabin rafaadlanga inkooye anon hadalnayba inkooye wala ilahi gadartaanimari walaw yakunu kalaami kalaamki hadii haado xiina waktigii anshur anafidyahu kalaam min alujayn fila hadi nag hadalkan hadala hadi file lakana samtu amusawkiya min dehebin deheb haadi walujayn bilam yalak lilujayn alfila lamajeeda yani wa kay saas wa dunong may sheegay oo almisri leeraay raximah llahu tacaala meeray axsanu naasi dadka kan wanaag badan linafsihi am lakum lilisaanihi dadka kan kafayle nafta tidis fayle naftis dhibanin jiidana lanka arab shay milkiya weeri mana may kaleeray masalan bayna ana asiru zanong lang leray almisri raximah llahu sheeko caalimi amer anoo socdaayo fi nawaaxi sham sham dhiniyaalshe kadareera wa mayha indaahirta beerto agaaran ha indaahirti beerta agaaran dhatiyana lanko dhalinyar shaabaya kajar surung tukuda geedo tufaax lera hoosiye kutukude angalay salaamiyeri lanki suga ay salaam mahiradiin marlamaada salaami mahiradiin salaada kajaray salaadiyadadejiyey markaasa dhulkumay inkabtugay eray farkisi inkabtugay mancu الnaasi min alkalaami manaca ahi yani munica lisaan munica lisan min alkalaami lanahu hadfu lbalaaya wajalib laafaati faida nadagta fakun lirabika dakiran dakirun laa tansah waxmadhu fi lxaalaati sa dhulkin kabtugiyari mana hadal dhongata il hadal wa munica lisaanu lisaanka la reebiyari min alkalaami hadal alkureebi lianahu ana alkalaama kalaamka hadfu lbalaaya bilaayi shiis bilaahi meelo shiiske emay bua hadalku afkaa ku behe gamunga kidaw meeri manaha shiiskadi furti yani wa bambiska garxaydii oo kale wa hadalka hoobada furti eri taasa hadalkalan reebigi wajaalibul aafati aafiyaalki hajiidaw kalaamka fa idaa nadabta hadi ad hadalaas fakun haaw dhaakiranki husaw lirabika rabiga husaw haaw dhaakir shicirka daraadisan weray fakun haaw lirabika rabiga dhaakiranki husaw haaw laa tansan hilmaantoy rabig axmad macdiy rabig fi lxaalaati haliyaalka dhamaantiyo sa yarelay mana gaala dhanon dhanon ma erey fabakaytu oy dawilan wal dheer marki sidi yari lankan iyo walbadan oo yeri wakatabtu abtugi anin biasbuuci farte fi larli dhulkanka abtugi wamaa min katibin ila sayubla wayafna dahru ma katabat jadaahu falaa taktub bikafika gayra shayin yasuruka fi lqiyaamati an taraahu yan abtugi anin وama min katibin lang alabtugaw majer ila sayubla walimtixaane waljarbeer lambo labtug wayafna dahra yani wayafna dahru zamankana wayafna dahru zamanka may tabiyey ma katabad yadaho lamisganyaad waliabtugan tabiye zamanka tabiye walisabtugi falaa taktub bikafika galantaan kaabtugdoy ayra shayin shay walang hayni shaygaasoo yasuruka kafaraagliya fi lqiyaamati qiyaamo marte ma dhamaalanteed an tara in adagtahu shaygaas adagta kafarx geliya hanasay kabtugta yari mana fasaaxa shaabu qaala merdanon dhalinyarki gayli sayxatan faraga dunya fiha gaylo oonaya yani addunya faraga gayli waana dhimid yari mana faqumtu yani wa kay umiyari liaakuda si anan qobodo fi guslihi obsidio meeli deersanayti walaakira ka anfacawlay abtugbahoobleri wacdo kaltidiso kudheer wacdi isla markiiba dhimid yari mana orta obsi meeli la roogay hata laadolwaysnaa ilahay obsidisa laadolwaysnaa ilahay ligshe mawalkal malkada galan abtugay hata abshay ka hadlo hoobsa lerin yani waa kay obsa daraadiye bala dhimid faqumtu gum yari liaakuda fi gaslihi dhigowsha iwa tagfiinisa an gudugalo waidan bigaailin kooka goola yaqulu may le khali canhu isku tab otruku kutab fain allaha caza wajala wa wacadahu ilahay inyoboxay anlaa yatawala amrahu lankan amarsa inin tawalin ila malaaikatu alyari mana malaailay tawaliyaase yani markaasada nog meeray familtu ilaa shajaratin geedon ili farakactu cindaha rakcatayni geeda sagdeelan raka katukdi uma ataytu ila mawdic aladi mata fi meedi hor lanka kadhimadaaya seedi falam ajid lahu aharan raad man helneeri mana walaa caraftu lahu khabaran khabarna man ogaaneeri ah yani saas wa amuso korkun saas iya yani wa kay may kale kasugnaaday hadis oo yani wa kay ina adnaa nafcu samti aamusowka faaidadiis kanki yar may buwa asalaamatu warka kabadbaadas wa adnaa darari nutqi hadal ada hadali dhib shayka anka yarnusuna nadamatu shilaayo ooba waabo warba dhibaato akindeerna kushilaayo so waqaala lugman alayhi salaam libnihi mayngaray yaa bunay wiil yarow kayow ida iftakara annaasu calayka korka hadii dadka faanaan bixusni kalaamihim kalaami naas dadka hadal wanaagsho hadalsho wanaagshi hadii korka kii faanaan faftakir antaada kafaan bixusni sumtikayan aamus wanaaga kafaan waqad warada fi lxadiis mahe orooray man samata man samata naja langali lanki amuso bedbaadi hadis oror sufyaan thawri radi allahu tacaala mere asumtu amusawk amanungu min taxriifi lafdi lafdaga gediyowshe amanku aywa wacismatungu min zaygi nutqi dawaaqi yani wa ka ilishidisna yani walka kubedbaade wasalaamatunga i amusawka min fuduli lqawli qowlkiis dheeraade yani lakukubedbaade wahaybatun lisaaxibihi amusnaanti lanka saaxibshe haybihi sheene lanka tororoog badan i ka hadal shay gaabanyi iblow hadal gaabanya eray walkaobsade mana yani wa kay masalan ba wakiila libacli may lang eray culmada baclisho awsini lang eri markaasa ma eray inshita hadi fadaas jamactu laka may kin kulmiyey cilma alculamaai caalimiinta cilmisho kin kulmiye weri sheekas wa xukm wa wa xikama alxukamaai dadka xukamada ee xikmadiio kin hogmiya wadabal adibaay wadibal adibaay dadka adibada libishookin kulmiyeer fi talaati kalimaatin sed wal hadati olankin kulmiyeer ama cilmu lculamaai culmada cilmisho fa idaa suilta ilta hadii lakasoo aaro amaa laa taclamu waladan kasaan hadii lakuwarsad fagul dheh laa aclam isku dheh caalimiinta ilmisho kaas wa e wa ama xikamu lxukamaai dadka xukamada ee xikmadiyona fa idaa kunta hadii ad ahaato jaliisa qoomin qoom adalfadheed fakun ha askatahum askata lqoomi qoomka kanka aamus badnaa haaw mayualifayna saabu qoomkaas meelka doodahayan hadii asiiban kunta adaadase min jumlati man asiibyadinka jar wain akda hadi jebangna fa salimta salimta badbaadase min kadim gabsho ku badbaadaas wama dibul adibaay daktaryaalka daktar shomay bua daaw daawyaalka daktaryaal daktar shomay bua fa ida akalta hadi dacaaman aamas falaa tagum gumto ilaa wanafsuka haaltastahihi dacaamkaas fadaas lay kugum oo caafimaad fadaas maha yani hunguriga adoo fadaas lay kutabwa mayualifay fainahu laa yalimu bijasadika jasadka makadegaaw ey laa yanzilu bi biljasad makadegaaw ayru mara lilmawti wa cudur makidiya hoobada ungurada ama soobado fadaasole kutab daawo waayeeri manaa saas weel yani xasanulbasri radi allahu tacaala canhu meeray man katura kalaamuhu langalalanki hadalshay badodo katura sakaduhu gefshayna badode waman katura maaluhu maalshay lanki badodon katura ismuhu dembishay badode wa waman saa khuluqhu dabeecadiis lanki humaato dabeechumaang nagdoon cadaba nafsahu naftisa cadaabay lang uslehliya umahelaayo cadaabi sariiraka jarewa wa min wasaaya bacd akaabir culmada igu winayti bacdigooda dardaariyaalsu may kumid ah iyaaka wakatrat alkalaami maykin kudigay hadal badnaa may weli fainahu ina katrat alkalaam yudhiru daahiriye min min cuyuubika ceebyaalka ma ma badana waligarsanaya daahire wa yuxariku min caduwika udowkana may dhagdhagaajiya ma sakana udowka warikajaryaha biyaha dalkan kaadalidraadiye waqiila may leray inama jucila la yani waka laka lisaan waaxidu ado may lakinwaalay carab harinko lakinwaali iwa udnaani lama dhiga dhiga lamilakwaali carabkan harinko lakuwaali lima liyakuna ma tasmac aktar mima taqul wa walaada dheegaas ini badadan wala kahadalaas kubadadan eego kabaddoy li hadalka yaraadoy saasa faydika jartuwa man kana yumin billahi wlywm laakhir falyaqul hieroy hayran khairka gole awl yasmut yamukaya yani wa kay masalan asmaci gaala asmaci meray may deeray rajulkoye lankokal may ngaray wallahi lain kulta li kalimatan waaxida hadi kalimhaninto leedin erto latasmacana dhegday cishran adhiga ser faqaala meray lakinaka ad hadii loogulta cishranka gool lam tasmac ma dhegas waaxidatan tumon yani waa kay hadii ad waa kay tumon hadal ad ka hadal yani halinto madhegaso er ha yani heesaaso shecr hadalka maylan bahanya hadal kiyaasan la ini haado hadalka ad ka hadalaas mana weliba hadal ad addunya ka anfacaw aakhirana ka anfacaw ini haado haboon wa may haboona lanka mu'minka insaankan haboona an yakruja min kalaamihi hadal shay iniha kubi ila ma yaxtaaju ilayh walisan bahani walka yani waa kay inkadal saasa haboon alilay mana bacdi shomeerena masalan ma culmada baclisho maylangara lima lazimta sukuta sheeko eh, ma edasho muglayn haateleri eh, mana markaasa mar ini an lam andama ammashilayneri walana shumuglayn haada ala sukuti sukut makushilayneri eh, weligay weligay shumuganeri makushilayneri laakin walagad nadamtu shilaay cala lkalaami kalaam hadal an hadli miraaran walbadan hakushilaayeri mana imaam lgazali raximah llahu taala meri laa tabsuban lisaanaka carabka anfadiidoy fayafsudan calayka shanuka shanigaa fisaadeeye yani saas oo kale wa may kale cali bin abi alib xuseen xusein daarmaay meera leeray yaa bunay amsik calayka lisaanaka carabka haysay may weli fa ina slaaf islaaf almari kofka dilowshay fi mandaqihi dawaafshay haday ka dilay lisaanka haysay mana culamada qaarna yoona meerani lisaankii oo ku kusheekoyaayaan ixfad lisaanaka wastacid min sharihi in alisaana lahuwa lcaduw daabixu wazini lkalaama ida nadafta bimajlisin waznan yaluuxu bihi sawaab laaixu fasumtu min sacdi sucuudi bimadlacin yaxmi lfataa wanutkus sabcun daabixun ixfid lisaanaka lisaanka xifdi wastacid min sharihi shari lisaani lisaanka shartis ilahay kumengal may wali ina lisaana lisaanka huwa lisaanki alcaduw odow adaabicu dadgooryaw eh wazin misan saar alkalaama kalaamka ad hadalaas misan saar idaa nadabta hadii ad ka hadalaas bimajlisin fidhe wasnan misan saar wazinkaasoo yaluuxu cadaadaw bihi bilwasni asawaab laaixu sawaabka oo aftiinawna cadaadaw misankaas saar fasumtu aamusawka min sacdi sucuudi yani waa kay min sacdin min sacdi sucuudi korowkii liiban shay waay bimadlacin daalacshana meelika korow aamusawka yacmi lfataa yacmi sukuudka dhoore alfataa dhoore wanutqu hadalkana sabcun dugaaqo daabicun dadila waay fayanbagi lilmumin lilinsani mayn haboon ah an yugalila ini yaraayo yani wa kay masala alkalaam hu yaraayo ma stadac wali khusuus ahaan welib wali kalaama lakureebi ahe masalan bacd alcishaa oo kale hadalka yaraayo may wali bacd alcishaa sheekada walkaade macnaha hadii maslaha diine ka tacliim lculuum shariya iyo tacliim lculuum sharciya oo kale ban hayne tilaawat lqur'aani dikri macruf faraw munka reebo banghayn islaac bayn annaas banghaan yani wa kay markaasay bacd alcisha hadalkin ada yarayto lafada ilay mana culamada yani wa min wasaaya bacd lcaarifiin dadka caarifiinta bacdigoodi dardaartiyo may kumid haytay utruk ilkalaama hadalka kutab ila fi ma laabuda minhu walilin hortilay maayn watruk qalab adunya addunya raadiyasha kutab ila fi ma laabuda minhu mima maaglan hortilay maayn watruk kutab mukhaladat annaasi dadka ini bulshada dhahgalo dhahda iskugu jar ila fi ma laabuda min walidanta o laabuda maahayn yani wa kay masala may kala leray lisaanuka asaduka lisaanka may bu aha asadka libeka in adlabta yaakulka lere mana hadii ad sii daayta ka aame usuba ka aame libew oo melkinyaalh lisaanka rodowka oobada furta maaha usuba ka aame mana may weray hadal afka ku behe yani goortan walko gooye masalan hadal hong afka ku behe misme hadalko afka kubahe naarta meelan hoosayto galaas yani kalkan fiirid hadalka hadalka hadalaas man kana yuuminu bilah lankiibi ilaahayna rumaysan maalin qiyaam ilahay hortisa surmauna rumaysan wala ka hadal kheer haden rasulka sala allahu alay wasalam me ma i aamusay fiiri kotumantin hadal red waman kana lanki haas yuuminu rumaayo bilahi ala rumayo haad walyawmi yoom rumayo haad yoomkaas al aakhiri demb falyukrim huwa karaamo jaarahu jaarama mankaas darisay karaamayo haddana rasuulka sala lahu alay wasalam mayna ideedaarmay lang ali lankiba ilaahay rumaysano imanshay kaamilay yawm laakhir na rumaysan oo dadka mu'miniinta aho imansho kaamilay ini kumid nagda falaaw deris yay karaamoye oo yani deris karaamayo shaysadee wiji furfurnaan kala qaabil yani waa kay saas wa culamada bacdigoodi meerena deriska wanaajiyoshay afarwalahaado ini deriska aad hariirido wal al wali agda yaalo dheeraadka oo aad ka hariirido inyaadan damacna dariskaasoy wali oonay dariskaas dhaban damacna kuzuur dhibka ku reer hadi ka dhibowna kasabart afartaas walhaad waay xusnuljawaar ayuwaasiihi ayuwaasil jaaruhi jaarka kale bimaa cindahu ini kahariiriyo wal sii korta sid waay yahay waanlaa yadmaca ini adan hunguriyayne fi maali jaarihi dariska wali insugnaad ini adan hunguriyayn ini ad yani reebto dhibka ku reebta dariska ini ada sabarta dhibshay ka sabart afartaas walahadiya xusn ljawaari falyukrimi karama ijaarah dariskiwa oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam yani mucaawiyat ibn xayd hadiska weriyaay yani wa kay taaso dariska xagsheey hadii jirido inaad boogato hadii dhimadon inaad sogotid hadii deenkoodalabon ini amaahido hadii deentufus gudaayo kinka dhibaan wain irtakaba amran amar hadii koronsadoon yani wa kay yuciibuhu amar us yani eeboyow hadii koronsadoon ini asturtu eebtiyeede hadii kheer asiibon ini kheer usahloon ini kufarax siidu hadii nasiib asiibton ini intaziyeyto sabr alkoosiyartu dhistanan ku korweerne dhistatiidis korshen ku korweerno oo riixidi i dabeelimeelen kugala fade kududure walaa tu'dihi indibna biriixin biriixi eh, eh, gadrika eh, yani wa kay saas wa ilaa an takrifa lahu yani wa kay masalan wa ala walaa tu'di indhibne hijaarka biriixi gidrika dheriga riixadiis an ka dhibna dheriga walaad karsadaas riixadi caraftiyo an ka dhibno ilaa an takrifa lahu minha hadii adan kugalanjoso wal kusiyaasmaahin bacdu riwaayad may kasugnaadey hadii wal shiraykato faakiyi oo kale gadato idaha gadadaas an hadiyo daras wal kusi hadi adan falaaneen faraxan geli mana kufaraxsi mana wahay ambidoy awlaada yani faakiyadi yoo gaban binaanka ay labanay oo yoogi awlaadiyo kadhibtoodan reed waanan gadooda kor riwaay mslimin sugnaatin may kasugnaatay ya abadar yer rasuulka sala lahu alay slam abadarow idaa dabakta hadii ad marag kariyaas faktirka badi almaraqa maraga badi watucaahid jiranaka deriskana faajofaajo heriman yani saas waay akbaar fara badan yaha orooren deriska karaamayawshay inis dirdaarmawshay dhibkulkureebaaw yani may kumid aha maa zaala jibriil hadiski rasuulka raay o kale sala lahu alay salam jibriil in dardaarama mazulna deriska inti anan kumalay amada a dhahale deriska ilaama ilanan kumalay rasuulka ilaahi sala allahu alay salam yani wa kay saas way meel kalen riwaayo kale rasulka mel wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi kadhaarday marumayn wallahi marumayn wallahi marumayn sida tooki rasulka asaabta marena lagad khaaba wakasira man huwa lan kusuge oo marumayn marumayn marumayn adleta lan hoogay khasaari waabeya e ya rasuul allah rasuulka markaasa mare sala allahu alayh wasalam man laa ya'man jaaruho darisyay lankin badbaadna bawaa'igahu sharyaalshayn kubadbaadma ay shuruurahu وaqawaa'ilahu shariyaalshan kubadbaadno xadiis kale rasuulka sala الlahu alayه wasalam laku yiri mayahay man aadaa jaarahu darisay lanki dhib fakad aadaanii yeri rasuulka sala الlahu alay slam ani dhibi waman aadaanii lanki ano rasuullahi rasuulullaahi aha i dhiboono fakad aada allaha tacaala ilahay dhib yerin ana yani saas wa kolkan dariska saasan bedbaadi yalan baahan yalilay mana yani may la weriyey oo yani wa kay sufyaan thawr lkuri radi alahu taala canhu qaala casharat ashyaa min aljafaayir afar tumun walhaad may kumid ayina injegnaagan kumid ayin oo lankini galbisha injegnya kheer galbishen kagoyna ya dalilin ayin tumun walhaad awaluhaa may bua rajulun yadcuu linafsihi naftisa ilahay intuuge walaa yadcuu liwaalidehi aadisi awsheen ilahay mantuuga wala lmu'miniina wlmu'minaati muminiinta muminaatn ilahay mantuuga min aljafa kumid atari kan lamaad mayb wa rajulun yatacalamu lqur'aana rajul oo qur'aan baradaw walaa yagraw an baradaani minhu kula yawmin miyata aayatin qur'aanka baradee yani waa kay walaa yakra maan akriyaw minhu min alqur'aani mku akriyaw kula yawmin miyata aatin qur'aanka kot ilaahay sii akri boqol aayadood oo dhowna maalintii ma akriyaw jasa waay qur'aanka gooyalsun boqol aayadoodna maku akriya juska ol akri mawela qur'aanka si bes kolka walay jafa way quraanka lagooyi galbenjignaansanasal tan sadaad may bu ahaa rajul oo masaajid galay waan hakubahi lam rakan intukun usun min aljafa kumid atalilay mana injignaan galbenjignaansanased tanga faraad may bua rajul oo nayow marow gabriyaalka mare maana salaamaw maanan do-aya usun kubuurtanga kor mare jidkee gabrakayaal maylfadaay korshe surumo salaamo ndoa allahuma ikfir liahli lguboori er ilaah gabriyaalkan hersho ndoa yani naxriis ilaah an er kan shanaad manaa may bua oo min aljafa kumide galbenjenaan kumide rajulun dakala madinata rajul oo neo magaalo gali fi ywm ljuma maalin jimaae magaalada dangan kugalay hagali uma kharaja hadan kubahi walam yusali jumata jumantukun mana yani sheeg sha iyo walaa sha walisugadaayla shantisio neo yani walaasugadaayla gadada kiilidiisa kortila gaadi horanas kubahi mana jumabantukun yar min aljafa kumidas mana tanlihaad may bua rajul oo degay gabal oo neo maxile degi xaafadoo dl xaafadi hadeen rajulcalim ee kajar man tabna lankaas caalimka e sheego cilmeesan kufaaidaysad horininseen usun min aljafa kumidata mana tan todbaad mayba rajulaani tarafaga lam rajul isla rafig nagadeen walam yasal kul waaxidin minhuma can ismi saaxibihi kana kan kel magaashen warsane ins barashan samayn yoon yani min aljafa kumidata lilay kofku muslimka barasho samayto dalbaga inin furinyi ogaado saasa la bahanyi mana kan siedad maybua ah, rajul oo rajulkao kal an weeri martagaas anka weeri oo ajiibi kabacdi yani wa kay uma lam yadhab ila allahi akaw rajula rajulkao kal anka weeri ilaa dayaafati anka weeri faylatakin koye martagaada koobka martagaadeer faylatakin koyeer maanan seena maanah ngembi walaagi nkatargali walaagi dhonku halaay maanah taasna min aljafa kumid san mayb waa shaab oonayo shabaabnimadiisa laay cilman raadin aadaabnan baran usul lan dhalin yar eh oo oh, wakti shay halaaye shabaabnimadiis amantis badi shay fafaylahayn oo oh, wala kaaragaayo aglaga kafikiraayo wal kabaradaay wakti shay isku halaay oh, ah. oo cilmi adaaban baran usul min aljafa kumidad tantu rajul oonayow dhergin tango maxalushaahidkin rajul oo isku dhergin darasiyna gaajaysun waay wala dacaam shay walan siyaane bal baalislay karoog lakuyaab walisku dhergi hortisku roog lakuyaaba macnaha kaasu sugeen min aljafa kumidad ah wa kolkan daraska karaamay iyo haboona lilay mana hade daraski hadii badinyiisa lawele aisa warsati radialahu taala canha maertay rasuul alaw hadii ana lama daras lahaa ke walan hadiyo yerti markaasa rasuulka mer ilaa agrabihima minka baaban kan ilbaabka kinka dhow kaas an hadiyoy mana waana may lamarisiye shayga eed lanka baahanyi lanka eed an baahan daraska hadina kan eed an baahan saasa lamarisiye mana hadi kin dhawib hadii imraa oo armulo ee jarton gibir oo waan weliba ay taam dhart dharta oo kalen eedalanka kaalmayalaytayadntikagursadasiyan olaadyatin hadan qabto maabli jarto yani dariska may buaha yani may kalengis may xadiis marfuuce dariskasa duweeri rasuulka sala allahu alay slam aljiiranu halaata dariskasa dingisme jaarun lahu xaqun waaxidun dariska oo hal xaq lay kiile wahuwa adna aljiirani dariska kanka wa jaarun lahu xaqaani darisko lama xaq le wajaar lah alaaثat xuquuqin sida xag le wahuwa afdal ljiran wasun kan xagga halinko laylemay buahan lan diriska eh waana gaal e xaquljawaar besekilay maslum ma e walaalka ma e gaalo xaquljawaar besekilay kan lamad xaqlen may bo fajaarun muslimun wa lahu xaqulislaamko wa xaquljawaara filay kan sadid xaqlen may bo sun fajaarun muslimun lan diriska eh hadana islaame lama derj hadana duu raxime qaraabada eh lah xaq lislaam waxaq ljawaar waxaq raxim aley manaa xadiid kale shariif mahe ororey yani wa kay xaskin ljawaara xusnuljawaari de dariski wanaagan sameeyowshay cimaarat diyaari daariyaalka camirowsha wa ziyaadat lacmaari cumro ziyaadowsha cumriga hooba ziyaaro guriga kin camrina salaasa dariski wanaajelley mana waman kana yu'minu waman qof alla qofki kaana huwa manka yumin ini rumeeyo hadi bilahi ala rumeeyo hadi walyaumi maalin rumeeyo hadi yomkaas oo alaakhiri dembi lanki oo sifada imankaas oo kaamilka e ka tilmaamo fadaaw falyukrim hukaramoyay huwa mankaas dayfa dayfama mankaas martidis ikaramoy martid manaha waaxidan kana o mutacadidan halinko haada lama haada lanka martada eh taajir haada fakiir haada lanka martada eh ini karamaytua karaamayo shaynamaybua martakaadke ini liwanaajiyo masalan wiji furfurnaan markan kore isnaak dhawa hadalka lan dhiib weela macashe fidaashdan fidi yani majliska wilsha inta kafadhawlero meelfaylilafadheesi sadaber oo kale bigadri wuscika awooda walidonta sadaber oo kale gurilasi marka dambena si wanaagsan kasogoogti macnaha waana may faylaha lanka martadeedi nafta tiidaadan edeegt adiiban edeegt nafta lankali ning edeejine gurigo goone inti gilido dhan kukaleel ideg hel saartan wel ad naftan ideg tasiyan wehelsadow oo naftisa lawehelgeliye wakti daan bilmustafan walka daydiye sala allahu alayه wasalam rasuululahi saas wala jir iyo may may ha aroorey facala dalika ana nabiya sala allahu alayhi wasalam anahu ana nabiya facala dalik kaasini samay oo marto oo usan martidi us garantisanka adeegi ka ibrahim alayhim asalaatu wasalaam nabiy llahi oo kale abu nabiy llahi ibrahim ideg us neefko yani waa kay hangooriyay dubugu hangooritililhay waftadaa bihim alkhulafaa larbaca afarta khulafaa raashidin saasa kadayde iyo oo khaliifin ainga naftiyo lanki martang naganadeegi jare cumar bin cabdilcaziz radiallahu taala anhu masul saasahay takaluf yani lankaas martada e ini limis mashageeyo wal oo adiban awoodna deenehan gaada tookambiyalan gala taas kiraayi waaya lilay mana ligoli salmana radiallahu taala canhu salman lfaris kuhorsheen dalil amarana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul she mayna amray anlaa natakalafa lilayfi lanka martadayni niskama shagay ma laysa cindana agdan walanyan waan nugadima inin gilino ma alarana ma halarna walinxaalirin wali markaasay galantaanka jarle ingilina walkana niskama shagayna taasa rasuulka sala lahu alay slam amriye xadiis kalmaha ororey laa tatakalafu lilayf lanka martadaynisma shagayten fatubkiluhun dhirftan rid martidiba landirfowlanagad macnaha fa ina min abali layfi fa ina man abala layfa lang ali lanki lang marte ndirifon fakad abala laha ilahay ndirifi waman abala laha ilahay lanki ndirifon abala ilahay nandirife mankaas ndirife saas dartiya e gaala bacluma erena ma ugaali man atani min ikhwani ere mana lang ali lanki walalka inko mabangabu walaa may wali fa ini la atakalafu lahu ma biniskalifaye wal awoodenhayn man weydiya inama uqaribu ma cindii bas wali agda yaalo la intiyaar yeeri wali markaas hayn dhowna isiyar yani geek dahoob lankan deen hangaad baradan marta deen hangaad baraden kolku martidiro makahadaas martidi ay badatilet mana ti hor deenti hagaadiba i jarta inta i jarta let mana kolkun saas inti dhii lahayti may faylaha martada nindhirifne yani waa kay walal wali awooda isku siis walaw takalafta lah lakarihta majiyahu hadii ad in iskalifto lankaas martade geekol win n samayto iskalif kooyaw sheekaadaas marka dembe manaha ay ¿eh? wamalaltahu ku noogas saasa la diiday manaha yani bacd lculamaa takalufka may ka walaalka ini ad yani waa siidu maa laa taakuluhu anta takalufa kumid lanki martadaha ini ad sid wadaalayban aaman yantazid aleyhi fi ljawdati sakaawnimo qurux walahun gurigeed o dhan kariyaasi walkufayl iyo dhiimo kusarayt ad waydiid taasa takaluf le waa dhowtireed yani sikaado nagat taasa la diiday mana ay man kana yumin billahi walyawm alaakir falyukrim wa manki karaamoy layfaho layfa man manka yani martidis ikaraamoyoy wayanbagi waana may haboona yani wayanbagi tacjilu ixlaari ma xalara min aacaam walan walikin xaalirsan inadan xaalir lanka martada eh waana may kahormariy siyaasa walfaakiha gudaar gudaar walaasadil helaw wali lang hormarisya maynka faylaha faakida bacdisha hilib iyo yani marag i walaagas hilib i marag iyo walaasida macnaha hadii onayaw yani walma inlakoyto bacda dalika na walba dibe waa kulmaydiba markoo faakiya kowta inshaanti markoo hiliba inshaanti markoo walmay kala inshaanti walba dibe waaban kulmaydiba macnaha mutaqadiminti hor culmadii hor hada jaren jamiic alalwaani dafca walba mudub ehunguril ama haltooka dadka hangeliy jaren macnaha وayasufuna الطacاama clى اlmaaida goorida korsheha safaayn rid liyakula kula waacidin mimaysay lam wali fadawsin am gololol dhan wala ilahatuwa mana lam wali fadaws kutaabalilayde way lam yakun cindahu ilaa lawna waaxid hadii lanka agdis halin mudub halin kolaya markaasay sheege si yani n oofsado kan usugaan ka oofsado walaa yantadiru abyaba minhu masugaan mana may haboona lanka aakilka lanka aglege aglada lanka martada e ini walalaamo habon aliley waan hato lunglugmeyo kan angad kaas aan ler may wali xadiis may onay hawiriye xudayfa hawiriya may haayo rasuulka sala alayhi wasalam iya dacaam soobi asxaabtisan weeri galantisaka yani koosgoosun ka saari aliley mana usuban ideego nagday galanta ansa saari maonfad iyo hilibsha insa saari markaasa mer saydul qawmi khaadimahom qoomka siidso kan khaadimsho e wa rasuulka sala allahu alay abi darda radialahu tacaala canhu mayl kuuriyey xadis marfuuca idaa akala axadukum maca alayfi aadkin hadii amayo martada maisha laamaw yani galantihinsa saaroy walang abtuge manaha yani camal sanaya lang abtuge siyaamu nahaariha wa qiyaami leyliha lang abtuge manaha salafu saalax may hada jareen martada kafaraxa jareen hamiinkaas oo martadan kooyas may kutiri jareena laylatu ciidin eto manaha taasa kutiri jareen walin hasala oo farax eh. lankaas martada hangali kafaraxaya hasala ya laylatulciid sada lan kafaraxa oo kal ya lankaas martada kafarax jangale mana kolki yani man kana yuuminu billahi walyawm alaakhir faliyukrimi karaamoyay dayfa dayfa man mankaas martidiisi karaamoyay wa diyaafada may la sheegay yani waa kainiyat cinda aljumhuur sida ka shaafici imaamu malik abu xaniifa oo kal axmed iles oo kal katabeena yani wa kay masalan dayaafad ini suna lanka lamartagaado suna wa imam shaafic iyo imam malik abu xaniif saasa katabaa aimada gaarna ahmed bin hambal iyo les iyo waab waajibu bera lang musaafir hoobey muslime inaad martagaato yani yani yomwalayle martagaa waab waajibu culmo leniyon jiran may hamboona lanka martada usun inin kordhiine nagaashada oo lanka ibiska nagaadaw sadaber in kordhiin mana yani wa kay saas wa sida beran kordhin laakin yani wa kaysaas may kale haboona ini onayo dayna yani wa kaysaas oo kale wa ini godoomusoo naftis dhiibata mana ah min xusn lkulq watawaduc saasa kumid at xadiiska maybua xadiis cadiim eho aadaab lkhair oo dhan hakubahayan hakudhaladahayan mana mayli sheegay xadiiska hataa nisf lislaam inay mana may weli axkaamto may katacalugase ima tatacalaq bilxaqi aw lkulq lay bilxaqi aw ilkhalqi lamaday katacluga saakan xaggi ni kataclugda kalbigi ni kataclug wahada kan afada tani kan lamada faaido idin maqsudu min hadiiskan kumurado maybua ana man kana kamila alimaani fahuwa mutasifum bishufqati cala khalqi llahi tacaala lang ali lanki iman shay kaamilay may ka tilmaamo wey ini khalqigi ilahay ing naxris goolanka naxris kheerka gool sukuudo sharta ku aamus walusanfacaw suubi wali dhibawna kutaba mana intaasa xadiska sambiha sawaama yuri xadiska albuaariy wamuslimun waa imaamu muslimna soo naweriwa xadiska may waajib ah lile lanka muslimka eh ini wakti shay fiiriyo wala kahadlaw oo oh, bakeerayin kahadl ilaali may welay raqiib iyo atida baalisroogan lang isku fasahan me wala iska hadla wal gorahay tan lamaad may haboona lahay qofka ini yani ilahay ni rumaayo yawm alaakhir rumaay laabud ini ato ini yani waa kay yani camal oonaya yani camalka suubiya camal fay lahaada mana bool fakad nkagaabsana camalna kadar mana liyaafadana min shiyami lcarabi carabta dhabeecadiya kumid ato ah martagaad wa min aadaab lislam in kumid ato ah islaamka aadaabtiis may kumid aha in lismartagaado lisjeelad yani waa kay kalimada dhiibkeena sadago tan kale mayba xadiidka kale tusiyay dariska xuquuqdis ini islaamka kumid ato ah mana dariska la ilaali ini islaamka kumid ato tan kelmay bu aha laqwo laqwo yani laqwo dheeho ini kutabo oo karaame iyo cizina la raadiyo lanka muslimka karaame iyo cizi raadiyo wal hadal oo laaga ina kutabo taasa boontan xadidka wal kufaa'idaysade annahy yani lgalabi alxadidu sadis cashara xadiidki toman i can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayra maylkuri ana rajula rajulka wa qaala rajulka ma eray linabiy nabag mayngaray sala allahu alayhi wasalam awsini ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo indir daaran qaala nabiy naomay golay laa taklab andiraftoy faradada rajul rajulki kanagnabay miraaran qaala nabiy naomay lan kagaabiya laa taklab andiraftoy hawaamay yuray xadiidka albukaariy can abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rajulan rajulko rajulkaas ma kiila may leray huwa abu abu darda yahay wakiila may leray sufyaan bin cabdillahi thaqafi yahay wakiila cabdillaahi bin cumar ahay wakiila kayru dalika ahay adlanki adoob qaala rajulki meray linabiy naba may ngaray sala allahu alayh wasalam aw si anta ilahay rasuulkiisa dardaaran yan dardaar ey dulani itusi calaa ma yanfacuni wali an anfacaw diinan wa dunyan aakhiriya dunya wali anfacaw wayuqaribuni ila llahi caza wajal ilahay ni indhawahayo itusi qaala nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka ma kolay laa taklab andhereftoy andhereftoy marki liley macnaha maylanajeede laa tafcal anfaloy alasbaab almuqtaliyata lilgalab afcaal oo sheenaso dhirif sheenasan samaysoy bal wafcal asal alasbaab asbaab samey alati tunfihi asbaab oo nayaw dhirifka anfiyaasa samey dulqaadasho oo kale dabeec fayl oo kale xishood oo kale tawaaloc oo kale dhibkala reeb oo kale dadka la cafi oo kale wejigla furfur oo kale intaasoy samey intaasoob sameyd kalkun dhirifki makooyayo yani wa kay saaso may kale muxtamil aha laa tacmal bimuktal algalab dhirif walshena un soo bido ida xasala min irtikaabi maa yartakibu caleyh min alintiqaami bal jaahiz nafsaka nafta lijihaad calaa tarki tanfidi dirifkaasi ang reebo fadi kol mufasirka markaas may nagday laa taklab laa tanfud alabaka dhirifka meel maryidoy nfuliyidoy horta may basali sheegi dhirifka horta badana ofkan hoob dhibaato lakajeeyo lanjeysado dhirife dhirif wal onayo khilqiyan oho bedinka ofka ka abuurinyi oo hindhooshe dhon gaduud hanagadahaano hashida maw laakin maylan lajeede dhiriftoy me dhirifta dhabeeco waa lanku walhun obrka samey dhirif dhii korte meel mariidoy dhirifkaas laa tanfud halabaka wa dhirifta nfuliidoy talan lajeed mana laa taklab dhirifto ey laa taklab laa tanfud nfuliidoy halabaka wa dhirifkan meel mariidoy faradada rajulu rajulki kanagnagi ey karara rajul rajulki kanagnagi dalab alwasiya wasaay dalabo indirdaarang indirdaarang indirdaarang her miraaran maryaala oo lay aw sini aw qaala nabiy naumay kagolay sala lahu manaha walka ganac waay oo kale kalimadin shireediye oo ndirta shireediye ne walka linka dar soo leekananag rasuulka maylenka gaabiye sala allahu alayhi wasalam laataabsaleri manaha andiribtooy rasuulka makordhin tookadii ti hor walakal makakordhin tilaykanagamayler laa taklab ler bes halaaa maraatin riwaaya ilaasona jert laa taklab laa taklab ilaasona jert manaha kan may lamid ahaa ha walin dhiyay cabas radi alahu taala anhu amu nabi ndi cabaasan awag may ngaray sala allahu alayhi wasalam calimnii ducaaan adcu bihi ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiiy do-aan kadoa islaw ibar rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam sal ilah alcaafiyata sal suaal allah alcaafiyata doa kadoa islaw ibar meerniha ilahay caafi ma suaal allahuma ini nasaluka alcafwa walcaafiyata dhel facaawadahu lcabaasu cabaaska nagnagi miraaran maryaala oo oh, lay markaasa yani wa kay calimni ducaa nadco bilay rasuulka mer ya cabas ya camu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam sal suaal allaha ilahay alcaafiyata suaal fi dunya walaakhirat hel may wali fa inaka ida ucdita alcaafiya caafimaad fi dunya walaakira caafiyaad hadi caafimaad hadi lakasiyo ucdita kula khayrin alakasiya kolka reed yani saaso hadal gaabano oo meel dheer ka fadhiyo rajulkoona rasuulka sala allahu alayhi wasalam may suaalay leereg calimnii camala yudkiluni ljana ilahay rasuulkiisiy camal janijeey bar rasuulka mara laa taklab rajulki goolka kanagnagi rasuulkana laa taklab lenka gaabi marki dem rasuulka may ngara istakfir ilaha tacaala ilahay dhaafatin ku dalab qabla salaat lcasri sabciina mara salaat lcasr hortiye todobaatum toog ilahay dembiga todobaatum saniyo dhaafey rajulki mara fain lam taati calaya dunuub sabciina sara todobaatum sina dembish hadii anan soo yani yufar liumika war mana oob intaas dembe dibdhaafad dalabto waa dembigaas lahay aada walan dhaafe yani ma laha dalika yani waa kaysaasu hadii an lahaynen yer adayn hadii dembigaas an lahaynen aawka walan dhaafe mana aawka hadin lahaynen yer mana walaalnyog walan dhaafey walaalnyogay walin dhaafey nacam walan dhaafe mana yani saasu laa taklab taas yani macno dheer algalab may buaha ini lankin koy ku aarto edi seerto lang nijees kalkun tiyeedahat infurido reeba lilay mana xadiid kalmay hor oray manka man dafaca kaydaw dhirif shay lanki onayo reeb dafaca allahu ilaahayna canhu mankaas adaaba kureebe mana waman xafida lisaanahu carab shay lanki xifdiyo meelhun kureebon satara allahu cawratahu ilahay cawradiis askure xadiid kalen may hor oray rasuulka yidhi sala allahu alay wasalam man kadama kaydan dhirif lanki gariyo wahuwa yastadiicu an yunfidahu dhirifkaas ini meelmariyo lankaas ku aarsadu soo awoodo isreebo dacahu llahu ywma alqiyaamati ilahay ma in wereelankaas calaa ru'uusi lkhalaaigi khalgiyaalka madaxyaalsho ilahay inta in ku khiyaar geliya fi ayi ay lxuuri xuuriciinta tika esha usfadan ku khiyaar geliya yani saas wa dhirafka eedan reebo lan bahani mayli sheegay yani wa kay waxukiya can baclin bacd lculamaa xadiis may ha orooray rasuulka eri sala allahu alayhi wasalam laysa shadiidu bisuraca shadiid mahaneeri rasuulka lankanun dadka ey aladi yusric naasa kaiira lankanun dadka dhiisiyaw biguwa an dhiisiyaw meewal inama shadid shadid oo mamduuce aladigi ymliku nafsahu naftis reebow cinda algalab cirifka bis naftis anadaw wa xukiya can bacdi maylku sheegay anahu qadima lahu khadimu dacaama lanko khadim sihaaya mahanshenay dacaam oo kuleele yo hooran kasheeni dacaam kuleele hooran kuwadi insheni marki khadimki lanki onayaw sidka hay meelo fidhi nkooyayba kala kufi korshe kala kufi red kalku dhacaamki kuleelka haya siidka korshay kadhii red sheekh wijishe buisumi dirifa siidki wad lanki siidka hay odoonki an dirifi markaasa kaadimki may ngaray ya mawlaaya hud bigowl ilahi tacaala dirif nfulidoha inkaboodoho ilahay goolsha gobseen faqaala sayidu ma eray wama qaala lahu tacaala ilahay ma eriyo qal alkadimu mere qaal lahu taala ilahi mere walkaadimina algayda ilahi waamdaxu amane alkaadimina han garyahan algayda dhirifsho faqaala sayidu mere kadamtu gaydi dhirifka garyeer qaala alkadimu kaadimki mere walcaafina can innaasi ilahi kadari han dadka uswaafiyaayan faqaala sayidu mere cafawtu canka adi ka cafi qaala alkadimu mere wallahu yuxib lmuxsiniina ilahay may jeeliyahan camalsho wanaajiyaayan faqaala faqaala sayid mer anta xuro liwaji lah yer mana ilahay dartisa horonata walaka hadi alf dinar kun kun dinar horongaado er mana bulshada horonka gal horna itabisaha yani kalkun resalso dirafka la garyolan bahanyi kan oo kale may kale lakuwuriye zayn lcaabidin hadi kahoran dedi arintaas maa xukiya ana jariyatan odoomayto kanad hati tasub lma biyo inshibaasi licaliy bn lxusein zayn lcaabidin iyo biyo inshibaasi fasakada ibrigu jilmatiya min yadiha jaarihi galantiya kudhi calaa waji waji caliy bni xusein caalimki cali bin xusein lera zaynlcaabidiina wijigan kadhihi dakrami dhaawacmi mana markaasa madishay jaaridi korangaadisan fiiri yani inti oo yani sheeki caalimka haysiidki hay dhirifay badi aragti ma ertay ina allaha caza wajala koley lang caalim la haytay yeen wala kasaasi ma ina allaha caza wajala yaqul ilahi maylea walkaadimiin algayda ilahi salenti وamdax amane alkadimiin han gariyahan algayda faqala zayn lcaabidiin laha may garay kad kadamtu kad kadamtu gariyay aydi dhirifka gari qaalat maertay walcaafina can الnaas qaala laha ma kad cafa allahu canka ilahay ka caafiye mana ilahay ka cafi wa qaalat maertay wallahu yuxib lmuxsiniin qaala caliy bn xusein meeray idhabi faanta xurat liwaji llahi taala ilahay dartisa oranga taba isku bahay mana kolka resaas yani saasalan bahay masala ini dhirifka lagadiyo dhirifkaas laa taklab tilay yani walkasta karuran andiraftoy xadiiskan kanga ah imaam lbukhaariya wuri hawaamay wuriy xadiiska albukaariyo imaam lbukhaari raximah llahu fi kitaab ladab min saxiihi iya kuwuri wa xadiiskan kanga ah xadiis cadiim aho eh jawaamiculkalim ewa oo eh hadalkaabuna waana macno dheerka fadhiyo may lianahu jamaca may kulmiy xadiis bayna khayray dunya walaakira oo badan dherfna khayr dunya walaakira helaas intaasa shamliyal ah aan macno gaabulmo alxadid saabic cashar xadiidkii tumi todobaad marwiy may la weriyey an abi yacla abi yacla may lakuriyey magaashay shadaad bin owsi shadaad bin os leedahay radi allahu tacaala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nabaga nika gool in allaha ilaahay kataba ilaahay may gaderay alixsaana ixsaan iya gadeli calaa kuli shayin shay kasta korshay iyo ixsaan an gadeli shay kastaba ilaahay may gaderay ini shaygaas ixsaan an fa idaa kataltum hadii sin faacsinuu wanaajiya wari rasuulka sala allahu alay wasalam alkitlata heyatu dilow ku wanaajiya waidaa dabaxtum hadii sin wal goor yaasana faacsinuu wanaajiya adibxata heyatu gooro yani heyatu goorog wanaajiya wa walyuxida axadukum axadkin hi afeeyoy shafrataw shafrat alaxad axadka mintidiis hi afeehoy walyurix huwa axadkin raaciyo rabiixataw madbuxataw madbuxat alaxad axadka tidis la goorya raaciyo sawaama yure xadiidka muslimu an abi yacla wayukana bihi eylan maylinkun yeelay aba cabdiraحmaan shadaad bin osin namagaashilinkasaai radi alahu tacaala canhu shadaad bin os wahuwa ibno aki xasan bin saabit shaacir nabiy walaal shay onog shay a fa kana jaamican bayna alcilmi walxikma shadaad bin os may hay lang cilmi iyo xikma iska darsi xikmad manaa maylin lijeed alcamalu bilcilmiyu cilmo barato waana ka camal fal iye cilmi iyo xikma leere manaa meerhay abudardu soo amaanaw likuli ina likuli umatin fakihan umad kasta fakihiyan sugnaaday waina fakiha hadi lumma umaduntanga fakihisha shadaadin owsin wari man waina min annaasi man yutaa cilman walaa yutaa xilaman dadka may kumidaha lang cilmo la siiyay xilmo lan siin waina abaa yacla ad utiya cilman wa xilman abaa yacla may la siiyay cilmiyo xilmi la siiyari mana fadlagaas lewahay yani shadaadin owsin qaala yani radi alahu tacaala canhu an nabiy sala lahu alayhi wasalam naba may kuriye yani wa kay saas a qaala nabag inika gooli ina allaha tacaala ilaahey kataba owjaba ilaahay may waajib weelay wafarala gadarey alixsaana ixsaan ya ilaahay waajib weeli calaa kuli shayin shay kas ixsaan lan samey ay taxsiin lacmaal acmaalala wanaaji calaa kuli shay shay kas ixsaan lan samey taasa ilaahay waajib weeli shay kas ixsaan lan samey walmacna ana allaha tacaala dalaba may dalbaday min cabdihi odoon shay alixsaana xala kawnihi mustacliyan minhu cala kuli shayin wa ahay saas shay kas ilahay ini ixsaan lan samey xadiiski kalen walka fasray ahay bimacnaa fi an takuna bimacnaa fiha aw ilaam o ilaanag in allaha tacaala dalaba ilahay minku maysin dalbaday alixsaana ixsaan cala kuli ma fi kuli shayin walka fasri ala kuli shayin fi kuli shayin shay kasta ixsaan samaysan mis ala kuli shayin liajli kuli shayin walka fasri mis ala kuli shayin ila kuli shayin walka fasri mana intaasay kuli sha kolka ixtimaalaadka may nagadahan oo alaataslika fasri kor ilaa afar oo kale wa kulu shayin yashmal nafsa wagayraha shamliyali min alahli elka lang ixsaan fal kaadimiinta ixsaan lan samey dadka dhan ixsaan lan samey xata alambiya alayhim salaatu ixsaan lan samey culamada ixsaan lan samey malaaigdi ixsaan lan samey jinig isaan lan samey bahaa-inti isaan lan samey simadi isaan lan samey arada isaan lan samey nabaadka jeedo kuli isaan hagalaangalimana nafta tida isaan lan sameyas hagalaas naftiye kataba in allaha kataba ilahay may fardoelay yani alisaana fardoel cala kuli shayin likuli shayin shay kas isaan lan samey nafta dhig nafta isaan maynka sameyase nafta may kumbaarese daacada falawshe mukhaalafaadka shareecada khilaafan kureebas meelooyinkuhon ma ororiyaas nafta mana nafta ma ulmiyaas macsimaku ulmiyaas nafta macadiyaas walaliy fadaas yani saaso saasa isaanga samees ehelka iyo nayo kaadimiinta may isaanga subiyaase ini dhabeece fayl kala dhaganto waa nag naxariis macruufka farto munkarku reeb walimbahayin ada waliyo n awoodna adan kakalif yani waa kay saas oo kale wa may n halayn ehelki ka binaan lenka kutam hadisa mahy orore kafaa bilmari isman rasuulka eli sala allahu alay wasalam of dembe may kafalana ayulayaca ini halaayo man yacul lankusa bildaw halaay bilshay meelsaarway taasa dembe kafayle iya kafilan mana kolka ixsaan lan samey tolan dadka kale ixsaan lan sameyon yon ini adan dhagarne ang naseexayto socbadiyo wanaajin dibka kureeb ndulgaadad wala kii dhibaan yani makaansho karaamadiyo wanaajin wal alwaliyo anfacaw dhagansho iyone addunyadi o aakhiradi anfacaw ad kahanunid kheerka kahanunid o munkarka kureebto ilahay ini hanuni dadka adan su-aal tawfiiq ilahay an su-aal yani wa kay saas oo kale wa an doahay tokiyadiyo dhimidi yani makfiri raxmad an ka doahay ambiyada ixsaan an sameeyo ah salaatu wasalaam inaad ambiyada ilaahay rumayd walal wal eh, rabiga shekulkoen ad rumayd ilahay doorshay khalgagalku doorda inayin ad rumayd culmada ixsaan an sameeyo yoon inaad culmada ilaahay wiinayd may waalidiinta ilahay baarsin ad wiinayd lambe eh, yani cilmo leho culme eh. yani walal waliyo wiliyan ad aqbal awradiyo na anfaafin taasa yani kumida isaan culamada lan sameyo may isaan malaaigdi isaan lan sameyo may kumida inaad malaaigdi ilahay jiraan ad rumay odoomong mukramong ayin ilahay nkaasyan wala ilahay amar walal wala ilahay amrona sameeyen ad rumay yani wa kay xafadadaas dhaganshona wanaaji masalan dadka xaafidin malaaig ma jiraan xafadeeda kaxifdiyahayan dhagansho wanaaji masalan waliyo oo xaadirin ayin waliyo ka hadaayan adan samey ang angna waliyo kadhibtadahayan riixid iyo basali iyo karaaski iyo soomki wali lamida jiniga isaan sameyo niyon may kumid a ini khairka lan kuweer shartana lakureeb yani hadii oo ad manaha adlakulumaasobwa yani wa kaysaaso salaamta ad salaada salaada kubahas asalaamu alaykum adiniyada deyason ininliyota naftiyo jiniga muminiinta may welay culamada may sheegeen lanka musaliga ini niyoodo fayle salaamta asalaamu calaykum usera dhini midigdeya tambida deya lang ala lanki midigtisjer lanki bidatisjer malaaige mumini insin wajini niyoodo faylele muminiintana saasa ah, yanagi naftiyo ixsaan ka sameeye bahaayinta ixsaan lan sameeyan yawna may bua inad yani waa kay gaajan ka an oo yani on nka dilne an dhibne yani waa kay ha wal waajib ya hooban jarnada larbine antun camal yon awoodne nanka kalifna yani waa kay saaswa an daaimna daa'imanba korshola n daaimne an saarnay o yani waa kay dhibna geeyhami yani waa kay may weelay mahe ororay leray naagdoa yani rasuulka sala allahu alay wasalam markila dheelmiya may aragay naarta dhatiya naagdoomido waa ka argay oy dandhees oo yani la cadaabaha nyaanyurado sabab sheey addunya marki roogdi habistay ngurin siine nwaraabine nyaanyuradaaso indhiine walaasko ama fadindhiin taas ka dhimati gaajo la dili saas dartiya yeena nyaanyurti yani waa kay ye gobolkiyo duburka gadaaleeba kuganigneso naarta dhatiya kaamaso yani waa kay rasuulka argay sala allahu alay salam xaywaanaadka kolka ixsaan lan samey yelan baahanye mana yani abi salman abi sulayman adarani merey yani dameeray too koryeer tumi lama tooka masida tooka markaasa dameerki magaga in kor weer haidaymooday ma yaray ya aba sulayman alkasaas alkisaasa yawma alqiyama ari mana dameerkoo tumi yari al tooki lama tooki tumi sida tooki tumi markaasa mada koraahin gaaday ha aba salmanow aakhira kisaasa jirta isku jara yari mana fa in shita hadi fadaasa faklul yaraysoy wa in shitana faktura yari mana kuley kisaasa jirtay aakhira wali oo yaraysasaikiyala dhowti koogisaasade ana kookizeeri mana aakilila cadaalad maalinti adilid yani markaas kubacd meerayha laa adribu shayan bacdahu atu markaas kubacd walmatug meeri mana kol waay nafti isaan lan samey maayn gurbugon yani geekaba bar dillay gurbog dhawlay taas oo kale yani niweelma ah eh. tartiiba lan baahany wala haywaanaadka naftiyo xanuunjihay dameerka dantolka bujihaayo reed geedko lan qaadaayo boogdolka tutaabadaa akre yani taabade isaasa jart maalinti kolka isaanka samedi lang isaan falaw dhulka lang isaan falaw may nagaday halgag ilahay ined kafikir samaawaatkan si ilahay abur bigayri amadin tarawnaha tir reebaha injarn isbedel ang lahay lamba kooya isle isku bahaw sila inteeganyin yani kafikir tolan bahay halgag ilahay saneecado dhulkan sudan firashan meel bada seerta kilo firashan yani marka onkahay inta gohay inta lakubuuye lang lahay kafikir tolan bahay halgag ilahay ixsaanko nabaadki geedo ixsaanna sameeyo namaybua inti ad waraabi korto geedo waraabi xifdiid wali dilifadi ku xifdiid geed gur naga yani wali ku xifdiid geed kastaba misaartay wedegooye an waag fa idaa gataltum ixsaanki kolkon ilaahay intaas ya ixsaan anga dariwreed in allaha tacaala ilahay kataba ilahay ma in farloelay alixsaana ixsaan an farloelay cala kuli shayin likuli shayin cala kuli shayin fi kulli shayin ala kuli shayin yani wa kay masalan liajli kuli shayin fasir badan ha jirta shay kas ilahay ixsaanga anfarlweli untasan halqe hadaa sheegni dhom ixsaan saasun sami fa ida kataltum hadii sindilaasaan e aradtum katla man yajuzu katlu lan dil shay binaaw hadii sindilaasaan faasinu wanaajiya alkitlata eeatu dilid wanaajiya eeatu dilid wanaajiya maanaa maybua dhurugdi oo usruuxyo kukubahafadi oo lahawnan dareema faninilka soobiyo masalan eedudilid wanaajewa yani saaso wadalika yaxsulu may kasuurtooy kaas eray bilarbil bisayf boorta ini lankangoo bilow shayba waajib oo binaawado boorta seef lanka dhow saasa kadil maana siyo kadhima laakin zanulmuxsanka wal haisatanood kaas shiida laka kaas naska saasa orooray macnaha shiida laka kaas yani waa kay saaso wafkan hadii la cadaabo dab ini cadaaban meelilay macnaha may wali xadis may ororay rasulka sala allahu alay salam laa yucadibu binnaari ilaa rabu naari dab wal maka cadaabaw ilaa naarta rabi shalay wal ka cadaabe dab wal malka cadaaba lili fa idaa gasaltum faacsilu wanaajiya alkitlaka hayatu dilid wanaajiya wa wa idaa dabaxtum hadii sin wal gooryaasangna ay aradtum dabxa maa yaxilu dabcuhu shay goorishay binaawi xaywaanaadka linijees oodi erinka geeli goorishay binaawi hadii sin goor yaasan faacsilu wanaajiya dibxata hayatu goorog wanaajiya wa yani wa kay saaso oo xulgoomkii marigini goytan oo kal wanaajiya wa oo kan lagooryawn ini wal halaale haado lan bahay walyuxida huwa aadki hi walyuxida axadukum deh walyuxida hi afeeyoy axadukum axadkin hi afeeyoy shafrataw shafrat laad ay sikinataw axadka manaa mindidis hi afeeyoy ini la afeey mindidiyade waajib waaya laley